bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaة والسلام عlى rasuuli اllah الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdالlah الcusaymi غafar allah lah wlahm جamiعا whuwa أwl xadiiثi samictu minhm bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayn can cmr bn dinar can abi qabusa mawla cabdالlahi bn cmr bn اlcaas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayhi waalihi wasalam alraaximuuna yarxamuhum اraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طaraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khaasatan usul xadiid اlmustafa wrasuul اlmujtaba sala allahu alayhi waala alihi wasaxbihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlaajil fahada huwa almajlis الsaabic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 can abi muusa alashcari radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi inamaa maalu ljaliisi inamaa maalu ljaliisi qofkii lala fadhiista tusaalahiisa alsaalixa ee suuban iyo wa jaliisi suu'i qofka kula fadhiista ama lala fadhiista ee xun tusaalahooda waxay kale yihiin wuxuu kale yahay ka maali miski miski oo kale cadar iyo barfuun oo kale ka xaamili almiski qof muxuu ahaa miski xambaarsan oo kale miskiga waa nooca carafta badan ee wanaaga badan ee barfuunka ah ama cadarka ah <clears throat> iyo wanaafikhilkiiri qofka buufanaha biraha dadka ka shaqeeya buufanaha muxuu baalkay ku afuufaan waxaa weeyaan qof afuufa ulato yahay weyan wanaafikhilkiiri iyo qof buufana afuufa weeyaan fa xaamilu lmiski qofka miskiga xambaarsan ima an yaxdiyaka inuu ku siiyo wa ima an tabtaaca minhu inaad ka iibsato wa ima an tajida inaad ka hesho minhu xaggiisa riixan muxuu ahaa riix iyo udgoon riixdaasoo ayibatan wanaagsan wanaafikhulkiiri qofka buufanaha afuufaana ima an yuxriqa inuu guda iyaabaka dharkaada wa ima an tajida inaad ka hesho minhu xaggiisa riixan muxuu ahay qurmoon iyo muxuu ahaa ur muntinatan aad u urays inaad ka hesho weyaan ama dabayl urays inaad kala kulanta weyaan muttafaqun calayhi xadiyaka yuciyaka xadiidkan qofka wuxuu ku boorinayaa inuu qof cid wanaagsan iyo wanaagsan uu la soxboodo ayuu ku boorinayaa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam waxaa marka nugto yar u baahan inaan isku baraarujinno masalada ah naafiqulkiir qofka muxuu abuufana afuufa oo birta afuufa macnaheeda maa inuunu maciib yahay ma ahan inuu qof ceebaysan oo nasabdhimana oon macno lahayn oo qiimo daran oon guur guurin imanka guursi aan mudnayn inuu yahay macnaheeda ayaan laga fahmin ee macnaheeda waxay tahay mihnada ayaa kala duwan qofka cadarka iibina mihnadiisa waa mihno fudud oo udgaysa kanna muxuu ahay waxyaabihii u gubaayey berihii iyo wixii la midka iyo wixii biraha lagu gubaayey ayaa qiiq uu ka soo baxa dhankaas ayaa wajhushabaha iyo liidanaanta waa dhankaas ee wuxuu qabanaa sanaan u qabanaa haddii muxuu ahay aanan la helin dadka ayaga xayaatadan ma toosteenba mikrofoonkan hadda yaa sameeyey dadkaas naafiqulkiirkaa sameeyeen guryaha yaa dhisaan naafiqulkiirka cunnadan cunayna maxaa lagu bisleeyaa ama ha noqo digsi ama waal mxu ah, lagu dara ha noqoto ama mid lagu qaas ha noqoto ama mid lagu jarjar ha noqoto wamaa ilaa daalika naafiqulkiirkaas ayaa marka shaqeeya marka dhaqanka ah in dadka mihandaas lala liido amaba waxaa weeyaan eh, reerka inay mxu ah, wax ka guursadaan ama loo guuriya la diido waxaad garan kartaan waxaa weyaan waa khasla min khisaal jaahiliya arin diinteenna saal kulah amaraad kula ma waa arrin u baahan in dadka aad loogu wacyigeliyo loona wada gurmada oo waxaa weyaan hal qof hadduu keligiis ku baxa kaasunbaa ku shahiidi meesha kaasunbaa ku shahiidi oo muxuu ahaa inkaar ku dhici laakiin in loo wada gurmado oo dadka dhan ay mxuuaha meesha iyada la wadaada oo mxuuaha baatilka asaga la buriya oo la jebiya waa sanam qiyaamana laysu qabsan doono haddii aanan la burinin marka nin walba inta tabartiisa inuu ka geysto qowl iyo ficilba waa wax aad looga baahan yahay ikhwani fillah xadiid saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabi nabigeena sal allahu aleh ali waslem qaala nabigu wuxuu yidhi tunkax waxaa loo guursadaa loo maharsadaa almar'atu haweenayda liarbacin afar shay baa loo nikaxsadaa limaaliha maalkeeda loo nikaxsadaa walixasabiha sharafteeda loo nikaxsadaa sharaf badan bay ka dhalatay ama mxuuha iyo walijamaaliha quruxdeeda loo maharsadaa saasaa loo badan yahay walidiiniha iyo diinteeda loo maharsadaa oo loo guursadaa fadfar warniyow ku dadaal bidaati diini ama ku liibaan bidaata diini tan diinta u saaxiibka taribat ha dhul lacday yadaaka labaada gacmood haddii aadan saa qurux iyo iyo nasab iyo aado gacmahadaa lu dhec doona weeyaan qoomamo ku dambayn marka qofta diinta lah diinta macnaheed aqoon maahan yaan loo fahmin aqoonta diinta laga hadla waxaa weyaan mutadayina waa qof allah ku xiran subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa qaar macluumaad iyo macaarif badan xifdisan aanan mahludiin ahayn sooma badna aaday u badan ya marka macnaheeda yaan loo fahmin qur-aanka tahay gabadha amaba waxaa weyaan eh, eh, cilmiga ka taqaanaa macnaheeda saas maaha nacam taas waa wax eh, asaasi ah oo aad u wanaag badan oona mxuu ahaa kala hormarnays dadka laakiin waxaa loo baahan yahay xifdigaas qur iyo xijaabkaas iyo khayrkaas inuu wehliyo allah kabaqsiina ka baqitaan iyo ku dhaqan wixii la bartay marka diinta laga hadla waxaa weyn waa istiqaama cala diin illahi caza wajal fadfar bidaati diin taribat yadaak nacam gacmahada hadhullaceno weyaan gacmahada hadhullaceno yani yusiibuhaa aturaab faqri weeyaan oo mxuu ahaa haddii aadan saas samaynin waxaa gacmaha dhulkay ku dhacayaan oo waad macna beelaysaa weyaan oo islaan aanan ku habboonayn iyo mxuu xaas aanan wanaagsanayn ayaad ku dhacaysaa weyaan wixii ku qabsadana ha igu eedin nacam wamacnaahu macnaha wuxuu yahay siduu imaam nawwi sheegay caleyhi raxmatullah ana annaasa dadka yaqsiduun waxay u qastaan fi lcaadad sida caadada ah min almar'ati haweenayda hadihi alkhisaal alarbac afartan shay ayay u qastaan inta badan dadka faxris adigu marka waxaad ku dadaashaa calaa daati diin gabadha diinta u saaxiibka ah aqoonta diimeed iyo kudhaqanka diimeed gabadha lah waxaa weyaan ku dadaal wayaan wadfar biha ku liibaan oo ku guulayso waxris calaa suxbatiha inaad ayada la saaxiibto oy xaas kuu noqoto suxbada saaxiibnimadan ma ahan oo baabkan hadda ijiro oo heblaay iyo hebel oo saaxibada ah kaas waa baab gaalaad wa baab islaan maaha kaas ka isaga waxaa baabul kufri weeyaan baab annaga aan leenahay baabkaas maahan heblaayo saaxiibkeedaa yimid iyo hebel saaxiibtiisaa timid macnaheeda xaaskiisa maahan waa baab kale marka baab gaalaad wa iyada shuqulku ma lihin boyfriend iyo galfriend iyo baabkaas iyo waxaas wax annaga diinteena shuqul ku maahan marka hana lagala dagaalamo ummadda iyo social mediaha iyo dhankaasiga lagala dagaalamo waa khatar waxaad arkaysaa gabar wiil wada socdo oo sheekaysani oo muxua habeen imaan isku hurdagafi oo muxua wamaa ilaa daalika haddii berigii hore gabdhaha socodkooda iyo wiilasha socodkooda la yar qoonsan jiray hadda socodba looma baahnaba telefoonkaasaa layskala soconi leyla nahaar hooyadee u yeer wiilkii saaxabtiisu la jira hadal kama dhegaysanay oo mxuua ah, hooya imaw aabbiha u yeeri gabadhna waa sidii oo kale digsigii iyo waalaqi iyo waxyaabihii awlihi laga rabaa hooya ii kaadi ay leeda waxay ku jirtaa saaxiibkeeda markay kula jirtaa marka baabkaas baab cajaa'ib badan waa marka baab u baahan weeyaan in dadka laga wacyigeliya inaan la ogolayn saaxiibta markuu ka hadla waxaa weyan waa xaaskiisii caadiga ahayd weeyaan <clears throat> yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi aad an abaasin waa lg radi alahu taala canhuma qala wuxuu yidhi abdulahi bn cabaas qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wslam jibriil jibriil wuxuu ku yidhi maa yamnacuka jibriilow maxaa kaa reeba an tazuuranaa inaadna soo ziyaarata akara mima tazuuruna intaadna soo ziyaaratay in ka badan inaad noo timaadoodna soo ziyaarata maxaa kuu diiday maxaa kaa manciyey fanaزlt waxaa soo degtay qowluhu tacaala wma natanaزlu ila bmri rabbik wma natanaزlu kuma soo degna ilaa biamarka rabbiga umbaan kusoo degnaa lahu rabbi waxaa u sugna maa bayna aydiina wixii hortanaga ahaaday iyo wamaa khalfanaa wixii naga dambeeyo iyo wamaa bayna dalik inta udhexayso rabbi ayaa maamulkeeda gacanta ku haaya weyaan annaga marka ma tallaaba qaadi karna tallaabada aan horey u qaadna ama u qaadna ama midig ama bidax ama mamaa ilaa dalik ama ziyaaro ama ziyaar la'aan waa ina la amro weyaan annaga eh, isma xukunno nabiga marka muxuu ka dalbayaa ninkan wanaagsan oo jibriilah calayhi salaam malagaa wanaagsan inuu soo ziyaarto kadalika ahlulkhayrka iyo ahl wanaagga inay gurigaada yimaadaan oy soo ziyaartaan ood ku martiqaado waxaa weeyaan waxyaabaha la dalbay oo diinteenna ay qabta weeyaan nabigeena calayi sala slam waad garanaysan saxabadu u jiray oo guryahooda ugu yeeran jireen oo weliba ka codsan jireen inuu muxuuha guriga ugu tukada xataa yajiduu barakatahu sala allahu aleh laakiin baabka barakada dawaadda markay noqoto nabiga ay gooni ku tahay ama annaga barakada waxaa laga yaabaa qur-aan iyo wamaa ilaa dalika laakiin barako ah, muxuu ahay daatada nabiga ay la harta nacam xadiidka xadiidka buhaari ee wariyey kore xadii aad waan abi saciidin اkhudri radi allahu tacala canhu can nabi sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi laa tusaaxib ha la saaxibin ilaa muminan qof mumin mooyane qof kale hala saaxibin ilahay ka baqa subxana wa tacaala walaa yaakul yuusan cunin acaamaka acaamkaada yuusan cunin ilaa taqiy qof alla ka baqa mooyane macnaheed waxaa weeyaan gurigaaga iyo meelihii qiimaha badnaa qof muxuu ah ahlu iimaan iyo ahlu taqwo ah inaad cunadaada iyo saxankaada wax ku cuna oo rafaadsan waa in la siiyo marka macnaheeda waxaa weeye ikraamka soo dhowaynta qiimaynta gurigaagiiood maxaa u firaashto dadka ahlu taqwada ah iyo ahlu iimaanka ayaa munaasabku ah, ahlu fujuurka iyo gaalada iyo munaasabku maaha oo xadiid kala jeeda nabigana sal allah aleh ali waslem nacam rawahu abu daawuud atirmidi biisnaadin laa ba'sa bihi haddii laakiin gaalku uu yahay mu'alafat alqulub qalbigiis mid islaamka loo soo duma waa baab kale ka asaga weyaan xukun kale ayuu qaadanaya saxahu alalbaaniy xadiid saddex boqol iyo toddobiyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal allah slm qaala wuxuu yidhi arajulu qofka rajulka meeshan waxaa loola jeeda qofka weyaan calaa diini khaliilihi saaxibkiis diintiis ayuu ku sugan yahay arajulu ninka maqsuudkana muxuu yahay qofka weyaan calaa diini khaliilihi qofka uu saaxib la yahay diintiis ayuu ku sugan yahay falyandur ha iska fiiriyo axaduku midkiin man duulka uu khaaliilu la saaxiba ah, ha iska fiiriyo qofka saaxibkaad ka dhiganaysa iska ogo weyaan oo qof aanan diin lahayn haddii aad la saaxibta adna waxaa kugu dhici diin la'aan marka qofka aad la saaxibaysa ha noqdo qof allah subxaana wa tacaala iyo addaar alaakhira iyo jannada iyo naarta ku xasuusiy ha noqdo weyaan iyo mowdka iyo wix la midka ah rawahu abu daawuud ayaa wariyey wtirmidi biisnaadin saxiixin wa qala tirmidi xadiidun xasan xadidka waa xadid saxiix weyan asna xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo lixdanaad وcan abi muسى الأشcري رضي الله تعالى عنه أن النبي nabigeen slى الله عليه لي وسلم qaal nabigan wuxuu yidhi almaru qofka maca man أxaba qofkuu jeclaada ayuu la jiri doonaa qofka uu la jeclaada ayuu la jirayaa yowma القiyama طبعا qofkaasunbuu la jiiraamaya man axaba fircawna fayakunu maca fircawn waman axaba muxamada sal allahu aleh ali waslm yakunu maca muxamadi sal allahu aleh ali waslm muttafaqun caleh wafii riwaayatin qaala wuxuu yidhi qiila linabi nabigu waxaa loo yidhi arajulu qof ama nin ayaa yuxibu wuxuu jecel qowma qolo ayuu jecel yahay dad ayuu jecel yahay walamaa yalxaq bihi mana haleeli karo oo nin tabartiisii uma geysanaysa dad baa muxuu ahaa culimadii inay la jiraan akhyaarta ay la jiraan meelaha ilaahay dikriisa lugahay subxana wa tacala ay joogaan jecel laakiin tabartii aa diiday amaba waxay rabaan inay maka ama madiina dhex fadhiyaan ay ku cibaadaystaan laakiin tabartii ayaa u diiday bal ka warrama qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu alay ali waslm almaru qofka maca man yahay ayuu la jiri doonaa ayuu nabi yidhi sal allah alay fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ula'ika rafiiqa inta haddii qofkuu jecel yahay ayagoo la jiri doonaa insha allahu tacala xadiid aad wacan anasin radi allahu tacala anhu ana araabiyan reer baadiya aya qaala wuxuu yidhi linabi nabigana sal allahu aleh ali wasalam mata saaca nabi allow saacadda qiyama goormay dhacaysaa qaala rasul ullahi wuxuu yidhi sal allah al slam maa acdadta laha maxaa u diyaarsatay qaala wuxuu yidhi xub allah ilahay jacaylkiisaan u diyaarsaday iyo wa rasuulihi rasuulkiisa jacaylkiisaan u diyaarsaday qaala wuxuu yidhi anta adiga maca man axbabta dadka aad jeclaatay macooda ayaad aad tahay weeyaan oodna ahaan doontaa muttafaqun caleyh wahada lafdu muslim wa fii riwaayatin lahuma riwaayad bukhaari muslim ay wariyeen muxuu yidhi nabiga ala sl nink wuxuu yidhi cafwan maa cadadtu maanan u diyaarsanin laha iyada min kaiiri sawmin sawm badan walaa salaatin salaad badan walaa sadaqatin sadaqa badan walaakinii aniga xubu waxaan jecla allah alla weynay warasuulahu baan jeclahay intaas ayaan u diyaarsaday weyaan xadiidkaaaad an mascuudin radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi ibn mascuud jaءa rajul nin ba u yimid ila rasul lah sl sl faqal wuxu ya rasuul lahi caw habeenkii boobsiinta la socda caw habeenkii boobsiinta weyaan marka hayaabina ja'a rajulun baa u yimid ila nabi nabiga sal allahu aleh wasalam faqaaluu ya rasuullahi kayfa sideeba taquulu aad leedahay fii rajulin nin oo axab jcal qowman qola walam yalxaq bihim aanan haleelin oon haleeli karin nabi allow muxuu ahay seed leedahay xuunkiis muxuu noqonaya faqala rasullah rsulka wuxuu yidhi sal allah alay slm almaru qofka maca man axaba qofku jeclaaday oo la jiro doonaa muttafaqun calayhi aad an abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabi nabigeena sal l slm qala nabigeena wuxuu yidhi annaasu dadka macaadinu waa aal macaadinka macdanta gudaha ku jirta sooma asal weyaan annaasu dadka macaadinu waa asalyaalo weyaan asalla kala duwan weyaan macaadin jamcu nacam macdan macdin ka macaadin dahabi dahabka macdankiisaoo kale iyo walfidat fidadoo kale khiyaaruhum kan ugu akhyaarsan filjaahiliyati gaalnimadii marka lagu sugnaa kan ugu akhyaarsan ayaa khiyaaruhum ugu akhyaarsan filislaami islaamnimada ugu khiyaarsan idaa faquhuu markay diinta alla fahmaan dadkii markii jaahilka la ahaa oo xoolo jirka la ahaa oon diinta la aqoonin amaba qolyihii reer qraysh haddii aan soo qaadna gaalada la ahaa dadka akhyaarta ahaa oo nagu duwa nagu laaba dadkan waa akhyaar la dhihi jiray haddii ay islaamaan kuwa ayaga uga khiyaarsan weyaan saasuu nabigale sal allahu aleh ali wasalam diinta alla hadday fahmaan kaasoo uga khiyaarsan kuwa araadishi ahaa haddii ay islaamaanna booska asaga waxaa kaga dhow kuwa akhyaarta oo mxuu akhyaarnimada waa loo kala shashak ma gaalada somaad waa kala dab duwan yihin ayagoo safka ku jira ayaa abaayad ay kala duwan yihin marka akhyaarnimada wax badanoo ka mida ah, waxaa weeyaan dhalashay mxu ay u noqotaa in badanoo ka mid ah akhyaarnimada weeyaan nacam waalarwaaxu ruuxyaalka ama ruuxda dadka ku jirtana junuudun waa kooxkoox mujannadatun lisku ururiyey kooxkoox arwax dadka ilahi subana taala u geli waa junuudan ciidama oo mujanada lisku duway amaba koox koox laisku aruuriye weyaan nacam famaa tacaarafu wixii iskartay minha iyada ka mid ah italafa oo isu dunmaan wamaa tanaakara wixii oo minha iyada ka mid ahna ikhtalaf oo iskhilaafaan laba qof oo isla dhalato walaala ayaan talaabooda wada qaadi karin waa inuu midna xagga mara gurigay wada socdaan xitaa isma sii raaci karaan soomaad arkin arwaaxdiiya mxuu aan isku shuqul lahayn laba ajnabi kaleo mid soomaaliya mid ummad kale ahna habeenhir iyo habeen saasay isla socdaan alarwaaxu junuudun mujanada nin aad hebel ani kamaba hela somaad arkin wallahi ani hebel socodkiis maba ka helaba waa qof muumina oo ahlu khayr ood balaayo u kuguma baxdo sooma iguma baxays hebel ya jinnigeenna collahay soomaalida marka alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacarafa minha i'talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf saas weyaan lidaalika qof aad iskeenaynin oo istabci keenaynin inaad wax wada qabsataan waxyaabaha guud ahaneed waa gooni laakiin waxyaabaha khaaska ohoo u baha in laiskugu sabra hataad wada qaban karin cid aa isfahmi kartaan ood hawsh isla qaban kartaan arwaxda laisu raadiyaa ilan moogtu waa kala karoodaysan laba dhagax isku dhacdaad noqonaysaan camalkii adhaxta ku dayacma marka inay wada qabataan ahayd sidaa darteed marka cid aad isfahmi kartaan ood wax isla qaban kartaana habboon inaad hoos ahaan isu wada xiriirtaan waxaydin caamilka inan wadaajiyana usan noqonin mu'aanasa iyo iswehelin iyo baabkeeda ay noqota nusrata diin illahi casa wajal iyo ilahay loo dhawaada subxana wa tacala macnaheeda maa qofka hadaadan iskeeni karin aadun duur ka martee inaad isna soo dhowayso oodun muxuu ahay aad tatabuc samaysana ayaadna waa wanaagsan tahay weyaan nacam warawa wuxuu wariya albukhaari qowluhu alarwaaxu ila akhirihi min riwaayat caaisha ayuu ka wariyey hadda muslim wuxuu ka min riwaayati abi hurayra radi allahu tacala anhu arda wacan usayrin usayr ibni camrin wayuqaalu ibnu jaabirin wahuwa bidami اlhamza kaana cumar wuxuu ibnkhaaab radi allahu tacala canhu ida ataa hadduu u yimaado calayhi dushiisa oo u yimaadaan amdaadu ahli lyamani reer yaman gurmadka ka imaanayay gurmadka yaman ka imaanayo magaalada madiina gurmad baa imaan jiray si muxuu ahaa eh, jihaadka loo bixiyo gurmadkaas marka yamanka imaanaya markuu u yimaado wuxuu ahaan jiray cumar sa'alahu mid idaa ata hadduu u yimaado calayhi yaman reer yaman gurmadka ka imaanaya markuu imaado sa'alahum wuu jiray muxuu dhihi jiray afiikum idinku jira xadiidkan marka dhammaantiis nin la eh, xadiidkan iyo qaybaha damo ilaa laga gaaro xadiidka saddex iyo aaddex toddobaatanaad wuxuu ka sheekaynaya nin uweys la yidhaha alqarni oo baras qabi jiray kadibna ilaah subxana wa tacaala baryay ilahi uu caafiyey hooya lahaan jiray hooyadana aad baari ugu ahaa nabigeena cala sala slam ugu dardaarmay cumar bn khataab radi allahu tacala anhu ardaa hadduu la kulmay inuu u duceeyo isna kan waxaa weeyaan kadibna la kulmay uu u kadibna uu halkaas aaday dhankaasi ciraaq aaday halkii asaga joogay kadibna ummaddii ay ogaadeen inaad nin mxuu ahaa ducadiisi mustajaab ay tahay ay ogaadeen kadibna baxsaday oo dhuuntay oon dib dambana loo arkin intaasaa mxuu ka sheekaynaya xadiidkan dheer oo tirada badan nacam waa taabici taabici weeyaan waa khayr taabiciin taabiciinta kan ugu khayrka badan waa laakiin saxaabada ayaa ka fadli badan biduuni shak saxaabada ayaa ka fadli badan macnaheeda hadduu mustajaabo duca yahay ma inuu saxaabada ka fadli badan yahay laa axada yucaadil asaxaaba bacdahum radia allahu tacala canhum ardaahum qaala wuxuu dhihi jira marka ninka layidhaahdo eh, cumar ibn khaaab radi allahu tacala anhu arda kaana wuxuu aha cumar idaa ata haduu yimaad calayhi amdaadu ahli yeman reer yeman muxuu aha gurmadkoodii sa'alahum waa weydiin jiray afiikum uways ibnu caamir ninkaa minku jira uways ibnu caamir xataa ataa ilaa uu ka yimaado calaa uways uways ilaa uu ka dullaca weeyaan marka dambe siduu u weydiinay uwayskiibu ka dullacay weeyaan ataa calaa uways uwaysku ka dullacay faqaala wuxuu yidhi anta uways ibnu caamir miyaa tahay adig min muraadin ma qolyaha ree muraadliyad ka dhalatay uma min qarani ree qaran miyaad ka sii tahay qaala wuxuu yidhi caa'id alqarni soomaada maqlin caa'id alqarni iyo raggaas qaraniyiinta raggaas waa raggaas weeyaan qaala wuxuu yidhi nacamha qaala wuxuu yidhi fa kaana bika barasun ma baras baad qabtay oo fa bari'ta ma ka bogsooti minhu ilaa mawdica dirhamin shilin inta la saaro oo fido ah intaanan kayn inta kale ma ka bogsootay qaala wuxuu yidhi nacamha qaal wuxuu laka waalidatun hooyo miyaad leedahay qaala wuxuu yidhi marka sayd cumar radi allahu tacala anhu arda samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sal alla slm yaquula isagoo leh ya'tii waxaa imaan doona calaykum dushiinna uways ibnu camir baa idiin imaan doona maca amdaadi ahli yeman reer yeman muxuu gurmadkooda la imaan doonaa min muraadin waa reer muraad uma min qaranin reer qaran buu kasii yahay kaana bihi barasun baras buu qabay fa bari'a minhu uu ka caafimaaday ilaa mowduc dirhamin shilin inta la saar intaanan ka ahayn lahu waxaa u sugnaaday waalidatun hooya huwa isagaba biha iyada barun baari uu yahay low aqsama hadduu dhaarta cala allah alla weyne laa barahu alla wuu u baarinafali lahay weyaan fain istatacta hadii aad awoodo an u baarinafarlaha waxaa weyaan hadduu yidha ilaahaya wallaahi baan ku dhaartay waxad waa ii samaynaysaa samayn lahaa macnaheeda saas weyaan ilaahayo waxaa weyaan e, mxuahaa dadka halkan joogo dhan xufaada qur baad ka dhigaysaa wallahi haduu yidhahdo ilah uu ka wa tacala saas waa macnaheeda nacam laa barahu fain istatacta haddii aad muxuu awooda an yastaqfir laka inuu ilahay dambidhaaf ku weydiiye adigo fafcal same weyaan fastaqfir lii ee dembidhaaf ii weydiiye fastaqfar lahu ilahay buu dembidhaaf u weydiiyey faqaala lahu cumar wuxuu yidhi ayna turiid xageed u socotaa qala wuxuu yidhi alkuufata kuufaan u socdaa qaala wuxuu yidhi alaa aktubu maan kuu qoro laka adiga ilaa caamiliha ninka muxuu oo kadibna ha lagu karaameeyo oo meel fiican lagu dejiyo oo dhaqaalaha lagu siiyo mankuu qor waraaq qaala wuxuu yidhi akuunu waxaan ahaana fii qabraa'i innaasi dadka kuwooda boorawsan oo rafaadsan oo liidan oo masaakiinta ayaan ka mid noqon doonaa akuunu inaan ahaado fii qabraa'i innaas dadka muxuu ah kuwooda boorawsan waxaa kuu qornadig akuunu miya idin qor ah. akuunu inaan ahaado aakuna inaan ahaada fi qabrai naasi ay axabu la kalgacaynla badan ilaya ani xaggaygo kuwooda rafaadsan oo masaakiinta falama kaana markuu ahad min alcaami lmuqbil sanata dambe xaja rajulin baa soo xajiyey oo min ashraafihim dadkii reer koofa kuwooda sharafta badnaay ah fawaafaqa wuxuu la kulmay cumara cumar ayuu la kulmay fasa'alahu wuxuu ka weydiiyey cumar marka can uways uways buu ka weydiiyey ka warnuu yidhi uways faqala wuxuu yidhi taraktu waan ka soo tagay raha albeyti gurigiisa asagoo aad u rafaadsan oo mxuu aad u liidan nacam lahu waxaa u sugnaaday waalidatan hooye ayuu leeya huwa isaga biha iyada barun baari buu u yahay low aqsama hadduu ku dhaartay cala allahi alla weyni laabarra wuu u baarinan farlaha weeyaan qaala lii wuxuu yidhi laqiita cumar cumar miyaad la kulantay markuu intaas weydiiye ninkana ku dheganya warkii aya wuxuu yidhi la kulantay qaala wuxuu yidhi nacamha faistaqfara lahu ilahay buu dembidaaf weydiiyey fa fatina lahu nnaas dadki ayaa ogaadeen marka ninkaa nin mustajaaba ducaa inuu yahay oo nabiga calai sl slam amray in dembidhaaf ilaahay subxaana watacala dadka uu weydiiyo maadaama la ogaaday fanalaqa calaa wajhi wejigiisu uu tallaabo iska dhaqaaqay marka khalaas wabilahi towfiiq ninkaas halkaasuu marka u dhaqaaqay meel uu ku geeriyooday iyo uu ku dhintay iyo meeluu jiro saasuu marka ku galbaday intaan wuxuu ka baqayaa in laga baqa marka dadka u taaganoo awliyaa la taagan ya waan ducaynaad mustajaaba ducaa u taagan kuwa ayaga marka baabkooda iyo baabkiis misleeyihiin isma laha marka la socdo marka arrinta iyada waxaa weeyaan haddii aad aragto qof welinimada la jahra oo ani weli ama cid ay leeda ninkan waa weli oo halaga ducayso halaga dhowda macanaa daalika waxaa weyaan baabkan maaha baab kale waa weligaan aan naqaanay iyo jidka aan naqaanay kana waa ku kalawa kaasaga marka hal la raadiy midkuwi wa fii riwaayatin limuslim riwaaya muslim ku sugan <clears throat> aydan can usayr laga wariyey ibnu jaabirin radia allahu canhu ana ahla alkuufati ahlkuufadu waxay usoo wafdiyeen wafdiyahan bay ugu yimaadeen calaa cumar radi allahu canhu wa fiihim rajulun baa ku jiray oo miman kaan ahday yaskharu ku jeesjeesa biuways ku jeesjees jiray oo faqrigiis iyo rafaadkiisa ugu jeesjees jiray weliba qaraabay ahaayeen faqaala cumar cumar wuxuu yidhi hal haahunaa axadun halkan ma joogo min alqaraniyiin niminka mxuu ahay qaraniyiinta waxaa weeyaan qof ka mida ma jooga halkan fa jaءa dalika rajul ninka baa yimid faqala cumar wuxuu yidhi ina rasul rasulka al sal slm qad qala wuxuu yidhi ina rajulan nin oo nin rajula ninba yaatiinkum idinkaga imaan doona meel yaman yaman yuqaalu lahu waxaa loo yidhahda ways ways baa la yidhahdaa laa yadacu kama taga bilyaman yaman uguma soo taga hayra ummin hooye waxaanan ahayn oo lahu isaga usugnaatay qad kaana bihi waxaa ku sugnaaday qad kaana waxaa ahday bihi isaga bayaadun baras fadaca allaha ilahay buu baryi tacaala kor ahay faadhabahu ilahay baa ka tagsiiye ilaa mawdica adinaar diinaar inta la saara kii hore maxay ahayd aw dirham waa kaasna faman laqiyahu diinaarka marka waa shilinka dahabka ah dirhamkana waa shilinka fidada faman laqiyahu qofka loo kulmo minkum falaystafi lakum iyo dambidhaaf ilahay idin weydiiye weyaan wa fii riwaayatin can cumar radi allahu canhu qala wuxuu ini aniga samictu rasulah baan ka maqlay qul isagoo le ina khayra taabiciina taabiciinta waxa ugu khayr badan rajulu nin oo yuqaal lahu loo yihahdo ways walahu waxaa u sugnaaday waalidatun hooye wa kaana wuxuu ahday bihi isaga waxaa ku sugnaaday oo ahaaday ood qabi jiray bayaadun baras famuruuhu waxaad fara falyastaqfir lakum ilahay dambidhaafa idin weydiiye qowluhu xadiidku u dhammaaday marka qowluhu habraa innaas bifatxi alghayni almucjama wa iskaani alba'i bilmaddi nacam wahum fuqaraa'uhum waa fuqaradooda wa sacaaliikhum iyo kuwooda muxua shilinlaawa shalinlaawayaalka weeyaan waman wayaan laa yucrafu aan la garanayn caynuhu cayntiis aanba la aqoon min akhlaaqihim dadkoo isku dhex jira aan laga soo saarayn in hadda macna weyn aan ummadda ka dhex lahayn weyan waa taqaana qofka dee faqiirka oo miskiinka oo tacbaanka ah yaaba yaqaanaba dharkiisa xataa salaadda waxa laga yaba in dhanka loogu dirqoliykan muxuuha yuusan kaa wasakhayn khamiiska iyo shaarka iyo muxuuha sirwaalka quruxda badan soo dhici kartaa haddii qof mxuu ah ka soo baxay dhiiqadaa ka soo baxay oo xamaali ka soo baxay hadduu agtaada safka soo gala ka war ya adna khamiis aad soo feeraysato iyo cado aad wadato waxaad kana muu ku wasakheeya sooma aqoon in la yaqaan iska badaay marka kuwa ayaga inaan ka mid ayaan rabaa uu yidhi oon garanin maxaa ahlu jannada markay jannada wada galaan kuwa ayaga way ka horrayn doonaan dadka ahlu khayrka ahlu ahlu maalka ilahay maalkiisa subxaana wa tacaala khayrka qur lagu sheegayna muxuu yahay ya almaal nacam alhaalibu mdaaduna jamcu madadin weyaan wahum ayaga lacwaanu kuwa kaalmeeyayaalka wanaasiruna kuwa gargaaryaalka aladiina kuwaasoo yumiduuna ku soo biiriyaan almuslimiina muslimiinta soo biiriyaan oo usoo gurmadaan filjihaad ugu soo gurmadaan ayaa la yihahdaa madadka nacam aayaddu waad garanaysaan suurata al cimraan haye almadad ikru ya ama waa amaal isku mid nacam yumidakum ayb xadiidka saddex boqol iyo saddex ibn khadaab radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cumar ista'dantu annabiya ka fasax weydiistay fi lcumrati inaan cumro aado idin baan weydiistay faadina lii wuu iidmay wa qaala wuxuu yidhi laa tansanaa hana hilmaamin yaa ukhaya walaalyarow gaygiyow min ducaa'ika ducadaada naga soo hilmaamin weeyaan faqaala wuxuu yidhi kalimatan kalimo buu yidhi maa yasurunii aynay farax gelinaynin anna lii ani inay ii sugnaatay bihaa ayada baddelkeeda addunya addunyado dhan hadalkaas uu nabiga yidhi calayhi salat slaam walaalyarow geygo noo soo ducey uu yidhi adduunka dhan haddii liigu bedela kuma badasheen ley aad baan ugu faraxsanahay wa fii riwaayatin wuxuu yidhi ashrikna na wadaaji nala wadaaji ya akhay walaalyarow geygiiyow fii ducaa'ika ducadaada nala wadaaji xadiiun saxiix buu yidhi rawahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix dacafahu alalbani fii saxiixi eh, mxuah sunan abi daawuud xadiidka marka sanad ahaan waa daciif xadiid aad waa ibni cumar axaadiid badanoo taqaaneen oo muxuu aha mashhuur ahayd ayaa meelahan la tataaban doona marka lala socdo nacam xadiid aad waa ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nabi nabi wxu sal slm yazuuru mid ziyaarta qubaa masjid quba ayuu ziyaaran jiray raakiban isagoo wax saaran iyo wamaashiyan isagoo lugayna ayuu ziyaaran jiray fayusalii fi wuxuu ku tukan jiray rakcatain laba rakcuu nabiga ku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam labada rakca marka waxay u dhigantaa cumratan kaamilatan kaamila qofka intu gurigiis ka weyse qaato sida ku sugan sunan ibn maajah ku sugan iyo hayrihi gurigiisa kadibna taga muxuu ahay quba oo laba rakca ku tukada wuxuu la tooyay qof cumro kamila cumraysta weeyaan sabtigaas waa noqonaysa waxaa kaloo noqonaysaa asabtu cinda alcarab alsbuuc kula usbuucna waa noqonaysa weyaan nacam kaana nabiga nabig xala sl slam yaatii mid muxuu aado ama tago masjid quba masaajid quba kula sabtin sabti la arka sabti la arka ama usbuuc la raakiban isagoo wax saaran iyo wamaashiyan isagoo lugayn ayuu tegi jiray wa kaana ibnu cumarna wuxuu an yafcaluhu arrinkaa mid sameey ayuu ahay radi allahu tacala anhu ardaa baabu fadli lxubbi baabu fadli xubi jacaylka fadliga uu leeya ayuu baab yahay fi jl illaahi ilahay dartii lisu jeclaado iyo wlxaiisku boorin laisku booriye calayhi cala alxubi fillah ilahay dartii in lisu jeclaado oo laisku booriye ayuu baab yahay iyo wiclaami rajuli qofka inuu ogeysiiyo man qofka yuxibu uu jecel yahay annahu isaga yuxibuhu ilahay dartii uu jecel yahay inuu ogeysiiya ayadna inay mxuu ahaa lisku wmaada yaquulu wuxuu dhaha lahu isaga ida aclamahu isaga hadduu ogeyso yihao niyow ilah dartiaan ku jeclahay qofkii la yidhi muxuu ku jawaaba asna intaasoo shay isdul saaran oo madaxna ay u tahay jacaylka ilah dartii lisu jeclaada ayuu baabi baabkan weyaan qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi muxamedun rasuulullah muxamedun nabi muxamed rasuululahi weeyaan wladiina kuwii macahu isaga la jiray ashhidaau kuwa mxuah ku ad adayg badan weyaan cala alkufaari gaalada ruxamaau u naxariisasha badan baynahum dhexdooda aad iskugu naxariista weyaan ilaa akhir suura wa qaala tacala alle wuxuu yidhi waaladiina mu'miniintii tabawa'uu degeen addaara madiina degeen waliimaana iimaankana muxuu ahaa qaateen weyaan iyo islaamnimadii iyo tawxiidkii min qablihim hortood muhaajiriinta hortood muxuu intay soo haajirin ka hora qaateen yuxibuuna waxay jecelyihin man bay jecelyihin u haajir ilayhim magaalada madiina asaamiin badan bay leedahay addaar magacyada ka midta aayba aayiba aaba ma garata almadiina magacyo badan bay marka magaalada madiina ay leedahay weynoo nabigan calayi slat slam uu ku sheegay marka magacyihii waxaa ka mid ah addaar wladiina tabawa'uu addaar ansaar baa la ammaanaya meeshaan wladiina kuwii muxuu ahay degeen addaara daarta madiina degeen waliimaana iimaankana qaateen min qablihim muhaajiriinta hortood qaateen yuxibuuna waxay jecel man haajara qofka soo haajara ilayhim ayagu soo haajara jecel yihiin maxay ku jecel yihiin liajli man liajli illahi tabaaraka wa tacaala xadiid saddex boqol iyo aad an anasin ibn mali radi alahu taala anhu an nabig wuxuu ka wari sal allah aleh ali wslam qaal nabigan wuxuu yidhi aaaun man kuna qofka ahaata fiihi isaga wajada wuxuu ka helaa bihinna iyaga sababtood xalaawat aliimaan iimaanka muxuu aha macaankiisuu ku helaa dhadhankiisu wanaagsan tan koobaad an yakuuna inuu ahad allahu alla weyne warasuulu rasuulkiisa axaba mid la kalgacayla badan ilaahi isaga xaggiisa mima sawaahuma wixii alla iyo rasuulkiisa ka soo haray maal walad zawja qaraaba tol qabiil wamaa ila dalik inuu alla ka jeclaado haddii ay arrintaa dhacdo imankaadankiis ah waa dareemi doontaan waadna dareemaysaa waan yuxiba inuu jeclaada almara qofka laa yuxibu uusan u jeclaan ila lilahi ilahay dartii mooyine waan yakraha inuu naca an yacuuda inuu ku laabta fi lkufri gaalnima bacda an anqadahu allahu ilahay markuu ka badbaadi kadib minhu xaggiisa kama yakrahu siduu u naca an yuqdafa in lagu tuuro fi naar naar lagu tuuro muttafaqun calayh xadiidka lix iyo toddobaatanaad saddex boqol kadib وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحير سبعة تضبا يظلهم الله إلهي بقى وحرية في ظله harkiisuilihi marka il carshi weyaan sidii riwaayad kale ay sheegeen yowma maalin laa dila har uusan jirin ilaa dilahu ilaa adiluhu diliga alla mooyane oo harkaas alla aad cidaad waxu haray mooyane har kale maalinta aad jirin aad ilahi subxana watacaala meel harah oo mxuu haws ah, ayaa loo hoosin doonaa imaamun kan koobaad imaamun waa imaamu caadilun caadila oon dadka u kale axanaynin wa shaabun waa nin dhallinyaro ah, oo nashac ku barbaaray fii cibaadat illaahi caza wajal ilahay cibaadadiis ku barbaaray oo nacaasi iyo xumaan iyo iska ilaaliya ilahay cibaadadiis ku barbaaray nin oo qalbuhu qalbigiis mucallaqun uu ku xiranya bilmasaajid masaajida lagu xira wayaan daa'iman intaad ka imaada masjidka xagee u socotaa masjidka wamaa ilaa dalika qalbigiis wuxuu ku taagan masaajidi wayaan iyo warajulaan laba nin oo taxaaba isu jeclaadeen fillahi ilahay tartiis isu jeclaadeen ijtamacaa kulmeen calayhi waxaa weeye xubbigaas ku kulmeen oo tafaraqa calayh ku warajulu nin oo dacata u yeerata imra'atun haweeney daatu mansibin madaxnimo u saaxiba iyo wa jamaalin qurux u saaxiba mansab boos iyo saldana ay haystaa weyaan iyo jamaalin qurux faqaala kadibna yidhi markay ugu yeeratay inay zina aad muxuu aad ku samay markay ugu yeeratay innii akhaafu allah ilahay baan ka baqa subxana wa tacaala wakadalika waxaa la mid ah wa imra'atun dacaaha rajulun daat mansab wa jamaal faqaalat innii akhaafu allah ayadna waa la mid weeyaan kama duuna rajulu nin oo taadaqa sadaqaystay bisadaqati sadaqa fa ahfaaha qariyey xataa laa taclam ila ka ogaanin shimaaluhu bidxdiisa maa xoola tanfiiqu ay bixinaysa yamiinuhu midigtiisa weyaan iyo wa rajulu nin oo allah alla weyne khaaliyan isagoo keligii ah, alla xusay cadamadiisa weyninkiisa ixsaankiisa quwadiisa naarta u diyaariyey jannada u diyaariyey nicamtiisa aalaagiisa waxaas xasuustay fafaadat caynaahu kadibna indhihiisa ay ilahay dartii u shumeen ninka asaga asna todobadaas ayaa lagu biiran doona lagu dari doona muttafaqun calayh anhu waxaa laga wari abu hurera radi allahu tacala anhu qal wuxu yidhi abu hurera qala rasul rasulka wuxu yidhi sal allah ly slam in allaha alla weyne tacala korhay yaquulu wuxuu dhihi doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama ayna almutaxaabbuuna bijalaali ayna aaway almutaxaabbuuna kuwa isu jeclaaday oo isu jeclaayey bijalaali weynaantayda isu jeclaay aaway weynaantayda cadamad darteeda isu jeclaaday bisababi jalaali aaway kuwa iyaga alyowma maantaani udiluhum u haraynaya oon u hoosaynaya fii dilli harkayga yowma maalin laa illa har uusan jirin ilaa dilli harkayga mooyn rawahu muslim xadiidka iyo ieedioaaaad canhu waxaa la weri abu hurera radi alahu taala anhu qal wuxu yhi abu hurera qala rasul rsulka wuxu yidhi sal allah alay slam waladii allii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay yadun taliiqu bijalalihi wacadamatihi laa tadhulu cafwan ma gelaysaan aljannata jannada xataa tuminuu ilaad iimaanka aad kala imaadaan walaa tuminuu ilahay ma rumaynaysaan xataa taxaabuu ilaad iska jeclaataan weyaan adinka dhexdiini awalaa adullukum maydin tusiya calaa shayin shay oo idaa facaltum haddii aad sfashaan taxaababtum aad isjeclaanaysaan maxay tahay afshu salaama baynakum salaamta dhexdiinna ku faafiya weyaan rawaahu muslim xadiid saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad canhu abi hurayra waxaa la weri can nabi nabigeena sal ll slm qaala nabigan ah, ah, nbi wuxuu ka wari sal slem ana rajula ninba zaara nabigaa sheegay marka arrinkaas inuu nabigeena yidhi ana rajula ninba zaara ziyaartay akhan walaal buu ziyaartay lahu isaga u sugnaaday fii qaryatin tuula ukhra ee kale magaalo kale walaal u jooga ayaa ziyaartay faarsad allahu ilahi wuxuu diyaariyey uu u dhigay lahu isaga calaa madrajati jidkiis wuxuu u dhigay malakan wadakara alxadiid xadiidka ayuu sheegay ilaa qowlihi ina allaha alla weyne qad axabaka wuu ku jeclaaday kama axbabtahu saa u jeclaatay fiihi alla degteed ugu jeclaatay weyaan rawahu muslim waqad sabaqa bilbaabi qablahu xaliyun muxuu aan soo marnay weyaan xadiid saddex boqol iyo siddeetanaad wacan bara bni cazib radi allahu tacaala canhuma canhu can nabi nabig wuxuu ka wari sal slm anahu nabigeena qaal wuxuu yidhi fi lansaari ree ansaareed wuxuu ku yidhi laa yuxibuhum ma jeclaada ree ansaareed ilaa muminun mu'minun baa jeclaada haddii aad ansaar jeceshahay anta mumin walaa yubqidhum ma naca ansaar ilaa munaafiqun munaafiq mooyaane man axabahum qofkii jeclaada axabahu llahu ilahay baa jeclaada waman abqadahum qofkii ansaar nacana abqadahu llahu ilahay baa naca weyaan ama duca ha noqoto amaba khabar ha noqoto weyaan muttafaqun calayh xadiid saddex boqol kow sideetanaad wacan mucaadi bni jabalin radi allahu tacala anhu qala wuxuui mucaad samictu rasuul lah baan ka maqlay sal l slm yquul nabigeenu lah qaala allahu tacala qaala allah alla wuxuu yidhi caza qaalib ahay wajalla weynaaye almutaxaabuuna kuwa isu jeclaada fiya ani dartay isku jeclaado almutaxaabuuna kuwa isku jeclaada fii jalaali cadamadayd weynkayga isku jeclaada lahum waxay yeelan doonaan maalinta qiyaama manaabiru mimbaryaala bay yeelan doonaan oo min nuurin nuur ah yaqbituhum waxaa janto oo meesha ay joogaan aad u jeclaado annabiyuna nabiyaashi washuhada shuhadada ayaa mxuu ahay arrinta ayada janta weeyaan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanun saxiix saxahu alalbaniy fi saxiix xadiiaad an abi idriis alkhawlaani waxaa laga wariya raximahullah qala wuxuu yidhi dahaltu waxaan galay masjida dimishqa magaalada muxuu aha dimishq oo suuriya magaalada dhexdeeda hadda ah waxaa weeye masjidkeeda ayaan galay masjidka weyna weeyaan fa idaa waaba iyadoo fatan nin dhallinyaro oo baraaqu athanaaya labadiisa fool ama labadiisa waxaa weeyaan faayaha hore ay waxaa weeyaan ifayaan oo fanax iyo qurux faidaa fatan waaba iyadoo dhallinyaro baraaqu aanaaya labadiisa fool amaba labadiisa mxuu ahaa faayooda hore ay ifayaan weyaan ay iftiimayaan waida naasu waaba dadka iyadoo macahu isaga ay la jiraan faida ikhtalafuu hadday isku qabtaan fii shayin shay asnaduuhu way u tiiriyaan shaygii ilayhi isagay u tiiriyaan isagay weydiiyaan weyaan wa sadaruu waxay ka soo fulaan can ra'yihi ra'yigiisa ay ka soo fulaan alla wuxuu sheegay waa ku qancayaan ida qaalat xadaami fasadiquuha hadalkiisa hadal dambe lagama daba keenan weyaan waa nin mxuu aad iyo aad looga dambay dhallinyaro qurux badan ee dadkana ay mxuu nin walba asaga cuskada weyaan wixii mas'ale ku saabsan iyo ku saabsan fa sa'altu canhu waan weydii ninkan muxuu yahan dhallinyarada oo noocan faqiila lii faqiila waxaa layidhi hada mucaad bnu jabal radi allahu tacala falamma kaana marka ahayd min alqadi berri marka ay ahaatay hajartu waan muxuu ahay yara muxuu aha degdegay oo waan soo kallahay weyaan amaba waan soo yara hormaray fawajadtu waxaan la kulmay qad sabaqanii isagoo igaga soo hormaray bitaajiri degdeg aan soo degdegay isagoo igaga soo hormaray masjidkii ayaan muxuu aan la kulmin weyaan wajadtu waxaan al yusalli isagoo dukanaa fantadartu waan sugay xataa qadaa salaatahu salaadiisii laaw ka dhammaystiro uma ji'tu waanu imid min qibali wajhi dhanka wejigaan ugu imaaday fasallamtu calayhi waan salaamata uma qultu waxaan wallahi baan ku dhaartay innii aniga la uxibuka waxaan kuu jeclahay lilah ilahay dartiisaan kuu jeclahay weyaan faqaala wuxuu yidhi allah ma ilaahay baa kugu ogsoon faqultu waxaan idhi allah nacam ilahi waa ugu ogsoon yihi tan hore waxaa weeyaan hamsada waa la midaya waxaa loo midi waa su'aal waa istifhaam allah ma ilaahay baa kugu ogsoon qaal wuxuu yidhi allah ilahay baa ugu ogsoon nacam faqultu waxaan idhi allah faahadanii kadibna mar labaada ku celimiya faqala wuxuu yidhi allah faqultu allah faahadanii wuu i qabtay bixabwati ridaa'i go'ayga aan watay mxuu ahaa kulatigiisaas meesha uu kaskaga imaana ayuu saas ii qabtay weyaan fajadabanii wuu isoo jiiday ilaahi wuu isoo jiiday faqal wuxu abshir warni oo bishaarayso fa innii aniga samictu waxaan ka maqlay rasulullah rasulka alla sal slm yaqula isagoo le qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wajabat waxaa u waajibtay maxabbatii maxabbadaydu waxay u waajibtay lilmutaxaabbiina kuwa isku jecel fiya aniga dartay isku jecel ayay maxabbadaydu waajibtay wlmutajaalisiina kuwii isula fariista fiya ani dartay isula fariista ayay maxabadeedu waajibtay wlmutazaawiliina kuwa isu ziyaarta fiya ani dartay isu ziyaarto ayay waxaa weyaan ay u ziyaartay wlmutabaadiliina kuwa wax isu siiyo fiya ani dartay ay waxaa weye maxabadayd iyo jaceylkayga ay waajibta weeyaan xadiiun xadiiun saxiix rawahu malik fi lmuwaطa biisnaadihi aلصaxiix saxaxu اlalbaniy fi saxiix اljaamic qowluhu hajartu ay bakartu waan degdegay weyaan wahw bitashdiid iljiimi qowluhu allah faqultu allah alawal bihamzatin mamduuda waa hamze oo lamid allahu la yidhaahdo lilistifhaam waani bilaa mad mad ma lahan weyan tan labaad xadiidka saddex iyo siddeetanaad la saddex boqol kadib wacan abi karimata waxaa la wariy almiqdaad ibnu macdi yakrib radi allahu canhu can nabi nabig wuxuu ka wari sal allahu aleh ali wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeenna ida axaba arajul qofka hadduu jeclaada akhaahu walaalkiisa o ilahay darteed hadduu jeclaada falyuhbir ha uu sheega annahu isaga yuxibuhu inuu jecliha u sheega weeyaan rawahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiidun xasan waa xadiid saxiixasna weeyaan xadiid aad wacan mucaadin radi allahu tacala anhu ana rasuula rsulka al sal allahu aleh wali wasalam ahada wuxuu qabtay biyadihi gacantiisuu qabtay mucaad wa qala wuxuu ya mucaadu mucaado wallaahi ilaahay baan ku dhaartee innii aniga laa uxibukaan ku jeclahay uma uusiika waan ku dardaaramaya ya mucaadu mucaadow jeceelkaas waxaa daba yeela ku dardaarmo laa tadacana ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad arka mxua gadaashad ka tegin taquulu inaad tidhahdo allaahumma allah yawaacinii igu kaalmay calaa dikrika xuskaada igu kaalmay dikrigaaga iwa shukrika inaan kugu mahadnoqo oon kugu shukriye ficlii qowlba ilaahay igu kaalmay waxusni cibaadatika cibaadada inaan qurxiyo oon wanaajiyaan ilahay uu kaalmay xadiiun saxiix rawahu abu daawud wanasa'i biisnaadin saxiix waa xadiid saxiixasna weeyaan xadiid aad waan anas bn malik radi allahu tacala an rajula ninba kaana wuxuu ahaa cinda nabi nabig agtiisa famara rajulu bihi nin baa marka soo maray nin baa nabiga la joogay nin baa soo maray degdega ma wax ma laga fahmaya mise waa ziyaado caadi miya tamaam haddii bahalka hadduu biregbela halii sheega naam ana rasuula rasulka al sal l slm ahada wuxuu qabtay biyadihi gacantiisuu qabtay cafwan ana rajula ninbaa jaa kaana wuxuu aha cinda nabi nabagtiis u ahay sal allahu aleh ali wslam famara rajulu ninbaa soo maray bihi isaga soo maray weyaan faqaala wuxuu yaa rasuul allahiyow innii aniga la uxibu haada ninkan ayaan jeclahay weyaan faqaala lahu nabi nabig wuxuu yidhi aclamtahu muu sheegtay inaad jeceshahay o ilahay darti u jeceshahay muu sheegtay qaal wuxuu yidhi laa maya qaal wuxu yidhi aclimhu u sheeg oo ogeysi falaxiqahu wuu haleelay faqaala wuxuu anigu uxibuka waxaan ku jeclahay filaahi ilaahay dartiisaan ku jeclahay ilahay dartiis ayaan ku jeclahay weyaan faqala wuxuu yidhi axabaka allaahu allaha ku jeclaada alladii allahasoo axbabtanii adii jeclaatay lahu ilaahay dartiis adii jeclaatay allah ha ku jeclaada weyaan marka qofka haddii aad kuu sheegin oo alla dartii kuu jecel adna maxaa lagaa rabaa in arrintan la yidhahdo axabaka allah alladii axbabtanii lahu aw fiih rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix baabu calaamaati xubilaahi tacaala baabun baabkan wuxuu u baab yahay baabu calaamaati xubilaahi jacaylka allah calaamaadkiisa ayuu u baab yahay alcabda addoonka oo jeclaada ayuu baab yahay walxafi iskuboorrin laisku boorriye cala takhalluqi in laga abeecad yeesho cala takhalluq in laga dabeecad yeesho bihaa arinta ayad calaamaadka asaga in qofka uu mxuu ahay ka dabeecad yeesha oo laisku boorriye ayuu baab yahay iyo wasacyi u shaqayn loo shaqeeyo oo loo socdo fi taxsiiliha calaamaadka iyaga in helitaankooda loo shaqeeyo weyaan ilahay jaceylkiisa calaamooyin bay leedahay subxana watacaala calaamooyinka ayaga marka qofka addoonka inuu ku dadaalo inuu mxuu ah helo laguna booriyo laga dabeecad yeesho loo shaqeeyo sidii loo heli lahaa ayuu baabkan baab u yahay weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa nabi allow in kuntum haddii aad tihiin muminiintiyey tuxibuuna kuwa jecel allaha alla weyne fattabicuunii isoo raaca weyaan ama dadkii o dhan baa loola jeedaa yuxbibkum allah allah idin jecla wayakfir lakum ha idin dhaafa dunuubakum wallahu alla weyne mid dhaafitaan badan raxiimun mxuah naxariis badan weeyaan qofka marka haddii aad nabiga cala sl aad xubbigiis sheegana aadna baabkii ku taagneen ku toosneen baabka isaga waxaa weyaan waa iddica ayaa la yidhahdaa waa sheegasho sheegashadan haddii ay markhaati ay oolin waxa weyaan baabkaas ma shaqaynaya markhaatidana waa aayaddan qur-aanka iyo iyo axaadiidka la midka weyaan marka aayaddan waa aayad man araada waman idacaa xub allahi caza wajal waxuba rasuulihi sal allahu aleh ali wasalam fa hadihi alaaya takhtabiruhu waa inuu mxuu aha meeshaan mara somaad arkin hadda subarmarketyada dukaama kale mara meel waxaa jirta la mara sooma saacadihii iyo wixii waa lagaa wada dhigaya kadibna dhidhiid ay leeda waa ku qabani kuga dhegaysa hadii aad waxun furaha iska bixi shilin baa kugu jira soomaad arkin marka qofkii xubbigii sheegta ayaddaan lax marinaya ayaddan ayaa inta la qabtaa muxuuaha lagu tijaabini haddii aayaddaas marka ay tidhahda nacam saxiix weeye ninkan baabkiisa waa toosan yahay ahlan wasahlan xubbiga waa sax haddii aayadda ay ku dhegtana waxaa leeyahy muxuua xubbigaada ma toosnee baab kale mar nacam qaala tacaala alle wuxuu yidhi ayuha aladiina duulkii aamanuu allinabi rumeeyo man yartada qofkii muxuu ahay ka ridooba ka noqdo man yartada qof ka ridooba oo diinta alla ka noqda oo minkum can diinihi diintiisa ka ridooba man yartada qofka ka noqda oo minkum idinka ka mid can diini diintiisa oo ka laabta wayaan fa sawfa dib dambe ayuu ya'ti allaahu alla ka heli adilatin waxay u nugul yihiin dabacsan yihiin cala lmuminiin muminiinta acizatin waxay ku kakan yihiin cala alkaafiriina gaaladii yujaahiduuna way jihaadan fii jidka allah walaa yakhaafuuna muxuu ahay ma baqaan walaa kama baqaan lawmata laa'imin qof ee tamaadiis kama baqaan weyaan dalika arrinkaas fadlullahi weyaan yu'tiihi alla wuxuu siiyaa man qof alla qofki yashaa uu wallahu alla weynadu waasicun caliimun mid muxuu ahay eh, cilmi badan oo waasic mxuu ahay raxmadiisa iyo khayrkiisa iyo wanaagiisa au waasic yahay weyaan subxaana wa tacaala nacam xadiid saddex boqol iyo lix sideetanaad wacan abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala canhu qala wuxu abu hurayra qala rasul rasul wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam in allaha alla weyne tacala korahay qaala wuxuu yidhi man cadaa qofkii la collaytama lii wliyan weli oo lii an ii sugnaaday weliga soo hormaraya liidana gadama marya weyaan man qofkii cadaa la collaytama weliyan weli oo lii an ii sugnaaday faqad aadantu waxaan ogeysay bilxarbi duulaan iyo digaal ayaan ogaynsiiye digaal ayaan u ilaamin weyaan wamaa taqaraba ma dhowaada ani cabdi addoonkayga bishayin shay oo xaba lakalgacayla badanya ilaya ani xaggayga mima ftaratuhu waxaan ku fardeelay muxuu ahaa xaggii calayhi dushiisa wamaa yazaalu kama zuula cabdi addoonkayga taqarab inuu muxuu dhawaado ilaya ani ii soo dhawaado binawaafili sunnooyinka xataa uxibahu ilaa ka jeclaada faida axbabtu haddii aan jeclaado kuntu waxaan ahda samcahu maqalkiisa ayaan ahda alladii kaas yasmacu bihi wax ku maqla oo wax wanaagsan wax ma maqlaya weyaan wa basarahu araggiisa ayaan ahda alladii kaas yubsiru bihi wax ku arka oo waxaa weyaan wax ma arka wayadahu gacantiisa ayaan ahda allatii yabtishu biha uu muxuu wax ku qabsada warajluhu ayaan noqda allatii yamshi biha uu ku socdo weyaan macnaheed waxaa weyan xaafi weyaan waan xifdinaya dhegtiisii indhihiisii gacantiisi lugtiisi ayaa la toosinaya oo waxaa weyaan laga dhigayaa mid u socota allah subxaana wa tacala wuxuu doono bas wax kale laga mamnuuca laga ilaaliya weyaan walain istacaadanii hadduu magangelyo weydiiso la uciidanahu aan magangelya rawahu lbuhaari baa weli macnaa aadantuhu ay aclantuhu waxaan ogeynsiiyey biannii aniga muxaaribun inaan la dagaalamaya lahu isaga wa qowluhu istacaadanii ruwya bilbaai wa ruwya binuur istacaada bi iyo labadaba isku macno weyaan wacanhu waxaa laga wariyey raawiga hore abi hurayra radi allahu tacala canhu can nabig nabig wuxuu ka wariy sal slam qal nabigan wuxuu yidhi idaa axab allahu allah haduu jeclaado alcabda addoonka hadduu jeclaado naadaa jibriila jibriil buu muxuu u dhawaaqa in allaha la weyne tacala kole yuxibu wuxuu jeclaya fulanan hebel faaxibahu adna jeclow ilaahay jibriil buu u dhawaaqaya kadib wuxuu le hebel waa ilahay adi jeclow fa yuxibu jibriilu jibriil ayaa jeclaada fa yunaadii kadibna wuxuu u dhawaaqaa jibriil fii ahli sama ahlu samadii in allaha alla weyne yuxibu wuxuu jeclay fulanan faaxibuhu adinkan jeclaada fayuxibuhu ahlu samai ayaa jeclaada uma yuudacu waxaa loo soo dejiya lahu isaga alqabuulu qabuulkii iyo mxuu jacaylkii ayaa waxaa loo soo dhigaa fi lardi arada muttafaqun calayh ilahay baa jeclaani uma jibriil uma ahlu samaa uma yuudacu lahu ahl ard laakiin dadka ahlu arada oo qabuulka loo keena waa kuwa ikhwaani fillah waa ahlmuminuun waahlu liimaan waahlu lkhayr waluxibuuna lilah caza wajal laakiin almunaafiquun ma jeclaanayaan haba ka yaabinta ayada wa fii riwaayati limuslim qaala rasul lah wuxu yhi sal la slm in allaha alla weyne tacala korhaya ida axaba hadduu jecla cabdan adoon dacaa jibriilaba u yeera faqaala wuxuu dhahaa inii aniga uxibu waxaan jecla fulanan faaxibha jecla weyaan fayuxibu jibriil ayaa jeclaada uma yunaadii waxa waxaa weeyaan Eh, uma yunaadii u dhawaaqa fi samai buu ku dhawaaqa fayuqulu uma yunaada yunaadi wasunaada yunaadi jibriil wuxuu dhawaaqa fi samaa'i samadu ku dhawaaqa ahlu samadu u dhawaaqa weeyaan fayaquulu wuxuu yidhahdaa wuxuu dhahaa ina allaha alla weyn yuxibu wuxuu jeclay fulanan hebel faaxibuuhu jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa'i ahlu samada maxuu ayaa jeclaada uma yuudacu lahu waxaa loo dhigaa alqabuulu aqbalitaanki iyo jacaylka fi lardi arlada waida abqada hadduu naca allahu alla weyne waida abqada hadduu naca cabdan adoonna dacaa jibriil buu yeeraa jibriil fayaquulu wuxuu dhahaa inii aniga ubqidu waxaa necbahay oon necbaaday fulaan hebel faabqidhu adigana naca weyaan fayubqiduhu jibriilu jibriil ayaa markaa anaca riwaayaadka horen soo marnay ina allaaha qaybta hore xadiidka ina allaha ida axab allahu tacala alcabda naada jibriil ina allaha yuxibu fulana faaxbibhu saasaa qoran sooma saas marka waan ka marka hore faaxbibhu jeclaa weyaan fayuxibuhu jibriil fayunaadi fi اsama ina allaha yuxibu fulana faaxbibhu waa marka tan hore ayib kadibna uma yunaadii fi samaai samadu ka dhawaaqa fayaquul wuxuu dhaha in allaha laweyn yuxibu wuxuu jecelyahay fulanan hebel faaxibuhu jeclaada fayuxibuhu ahlu sama ahlu samada ayaa jeclaada uma yudacu lahu waxaa loo dhiga alqabuulu aqbalitaan fi lardi waida abqada haduuna cabdan adoona dacaa jibriil buu u yeeraa fayaquul wuxuu dhaha inii aniga ubqidu waxaan necbahay fulanan hebel faabqidhu naca weeyaan adna fayubqiduhu jibriilu uma yunaadi wuu dhawaaqa jibriil fi ahli sama ahlu samada u dhawaaqa in allaha laweyn yubqidu fulanan hebel buu nacay faabqiduuhu adinka naca weeyaan fayubqiduhu ahlu samaa'i baa nacan uma tuudacu lahu waxaa loo soo dhiga albaqdaa'u nacaybkii iyo mxuu ahay eh, diiditaankii fi lardi arlada ayaa loo soo dhigaa weyaan xadiiaad وan cاشhaة رضي الله تaعaلى أن رsuل sل الله عليه وsلم qal nabiganu أna rasuل الlahi sl الlaه عليه وsلم bacaa nabigu wuxuu bixiyey u diray rajula nin ayuu mxuu ahay bixiyey madaxa ugu dhigay calى saryaةi gaadiila fa wuxuu ahay ninka asaga yaqrأu gaadiila waa taqanaan filaya haddii ay laban garataybainta kalesheegeenakaana wuxuu ahaa nabigeena sal sl faqaar wuxu ninkii marka gaadiilada madaxda looga dhigay yaqra'u mid ahriy liasxaabi asxabtiis u ahrin jiray fii salaatim salaaddooda ayuu mxuu ah wuxuu u ahrin jiray ayuu salaad ku ahrin jiray cafwan kaana wuxuu ahaa fakaana wuxuu yaqra'u mid ahriy liasxaabi asxaabtiisa dadka la socday fii salaatim salaaddooda ayuu qur-aanka ugu ahrin jiray marka salaaddu ka bixina waa inuu qur-aan ahriyo fayahtimu wuxuu kadibna ku khatami jiray mxuu ah qiro kasta biqul huwa allahu axad qul waxaa tidhahdaa huwa shaniga allahu alla weyne axadun weyaan huwa allahu axad falama rajacuu markay soo laabteen dakaruu dalika arrinkaas ay u sheegeen lirasuli lah sal l slm faqala nabigan wuxuu yidhi sal l slm saluuhu weydiiya liay shayin shaygeeba yasnacu dalika arrinkaa muxuu samayna weydiiya ood mar kastood salaada qur-aan akhriya aad qul huwalaku ugu khatimi faqala wuxuu yidhi liannaha iyada sifatu raxmaani alli raxmaankahay sifadiisa tilmaamtiisa weeyaan wa ana anigana uxibu waxaan jecel an aqra biha inaan ahriyo faqala rasul wu yh sl sl biruu uu sheegay ana allaha tacala alla weyne yuxibu inuu jecel yahay muttafaqun calayh baabu atadiir digitaan ayuu u baabiyey lskaga diga min idaai saalixiina dad susuuban oo wanaagsan alla ku xihan subxana wataala in la dhibo oo laskaga diga acafati dadka dacafadaa iyo almasaakiin masaakiinta in la dhibo inay intaba xaaraan tahay masaakiin dacafa iyo dadka saalixiinta ah dhibkoodoo laskaga diga iyo arrin culus inay ka ratimaysa oo laskaga diga ayuu baabkan baab u yahay weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi wladiina kuwii yuduuna dhibayaan almuminiina muminiinta walmuminaat muminaadka biqayri ma ktasabu waxayna shaqaysanin faqad ixtamaluu waxay dusha saarteen dhabar ku riteen buhtaanan been abuur iyo wa iman dembi mubiinan cad weeyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi faama alyatiima agoonka falaa taqhar ha qahrin weeyaan wa ama saa'ila qofka saa'ilka ahna falaa tanhar canaanin weeyaan wama alaxaadiiu miya fakaiiratu waa tira badanyiin minha waxaa ka mid axaadiisa ah xadiiu abu hurayrata fi lbaabi qabla hada man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi haddaan soo marnay wminha xadiiu sacd bn abi waqaasin asaabiq fii baabi mulaadafat اlyatiim mxuuha baabkii asagaaan kuso dhaafna weyaan iyo wa qowluhu sal l slam yaa abaa bakrin abaa bakrow la in kunta haddii aad tahay aqdabta mid calaysiyey laqad aqdabta rabbaka rabbiga ayaad calaysisay raggii masaakiinta ahay ood ku laabmi jirood marka dambe mxuu ahay yakfir lahu laka ya akhii ay dhihi jireen weyaan xadiiaad وan جuنdب بn cabdالlahi radي الlahu tacala anhu qal wxu ui jundub qaala rasul sulka wuxu yihi sal ا sl man sallaa qofka tukada salaata الصubxi salaada subax qofka dukado fa huwa qofka asaga maxaa idiin qoran salaad subxi fii jamac ma ku qoranta mxuu ahaa kuma jirto jamaca sooma nacam on jamaca asalku waa ah jamaca nacam man sallaa salaata subxi fa huwa qofka asaga fii dimmat illaahi maganta alla ayuu ku sugan yahay ilahay baa magangeli subxana wa tacaala falaa yatlubannakm allahu alla yuusan idinka dalbin fii dimatihi magantiisa bishayin shay uusan inka dalbin shay alla uu magangeliyey intaad muxuu ahaa taabataan kadibna yaan lidiin arrintaad lidiin dabakacin weeyaan fa innahu maxaa yeele man yatlubu qofku alla muxuu ahay dalbo min dimatihi dimadii iyo magantii asaga mxuu aha uu magangeliyey xumayn la xumay darteed qofkii loo dabagala bishayin shay uu rabbi mxuu u dalbo yudriku ilah horta wuu haleeli oo meelaad ugu baxsani ma laha allah subxana watacaala uma markuu haleelay kadibna yakubu wuxuu ku ridaya calaa wajhi waji wuxuu ugu tuurayaa fii naari jahannam naar jahannam ugu tuuraya iska ilaaliya weyaan marka qof mu'mina oo salaad subax tukaday inaad marka aad xumaan u geysid iska ilaali ama naftiisa ama amamaalkiisa ama ardagiis maxaa yeelay ilaahay qof magan u farafaraysay oo taabatay kadibna halis weyaan marka arrinta iyada waa arrin khataran baabu ijraa'i axkaami annaasi dadka axkaamtooda in lagu socodsiiye ayuu baab yahay cala aahiri daahirka lagu socodsiiye wasaraa'iruhum sirtoodana loo daayo ila allahi tacaala ama ijraa'u saraa'irihim ila allahi tacala ilahi subxana wa tacaala loo daayo weyaan oo qofka wixii ka muuqdo daahirka ah umbaad adiga aad ku xukumaysaa khayra ka muuqdo waa khayr <laughs> baabkaas baab jira maaha khayra makaanaha khayrlah waxba yuusan idin khaldin cimaamadaan weyna oo duuban yahay iyo safkan horuu fadhiya iyo baabka yuusan anaa inka aqaana kan war allaha ashaqaqta can qalbihi waa noo imaan doontaa insha allahu tacala qaal allahu tacala alle wuxuu yidhi fain taabuu haddii ay tooba keenaan oo aqaamuu salaad salaada ay ogaan wa aatawu zakaata zakada ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum haddii laga hela iqaamatawbada eh, eh, maxay tahay waa iimaankii oo salaaddii ay ogaan oo zakada ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum farax kala baxa weeyaan xadiid saddex boqol iyo sagaashanaad wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula rsulka sal allahu aleh ali wasalam qaala wuxuu nabigeen umirtu waxaa liifan an uqaatila la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ka qiraan an ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin oon aan lahayn wa tacala wa anna muxamedan nabi muxamedna rasuulka aluu yahay sal allahu aleh wasalam wayuqiimu salaa salaada ay ogan wiitu zakaa ay bixiyaan faida facaluu hadday falaan dalika arrinka asaga casamu waxay iga rabeen minii ani xaggay dimaahum dhigaalkooda iga ilaashadeen iwa amwaalhum maalkooda iga ilaashadeen ilaa bixaqi maxaa qoran wala bixaqi lislaam maxaa qoran aqiislaamislaamkiisa mooyane xuduud iyo hadday wax galaan markaas waa loo qabanaya wa xisaabum xisaabtoodana cala allahi ilahay dushaaayahaad subxana wa tacaala muttafaqun calayh xadiiska kow iyo sagaashanaad saddex boqol kadib wa can abdillahi bni cabdillaahi taariq ibnu ashyam radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul lah rasulka al sal slm yquulu nabigoona lah man qaala qofki idhaah laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuul lah kelimadaas qof ku dhawaaqa oo kafara ku gaalooba oo diido bima yucbadu wax la caabudo min duuni illahi alla sokadiis la caabudana ku gaalooba oo diida xaruma waxaa xaaraama maaluhu maalkiisa waa xaaraam wa damhu dhiiggiisana waa xaaraan wa xisaabu xisaabtiisana calallaahi alla weyna ahaat wixii adhallayo dembi ahna isagaa laga rabaa oo ilahay baa la xisaabtama subxana wa tacala wah muslim xadiis aad an abi macbadin waa almiqdaad ibn aswad radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu rasuul wan sal allahu aleh ali wasalam ara'ayta nabi allow bal ka warran in laqiitu haddii aan la kulmo rajulan nin oo min alkufaari gaalada ka mid ah faqtatalnaa kadibna aan dagaalamo waa marka xarbada lagu jira gaalada islaamka ay dagaalamayaan weeyaan fadaraba kadibna uu ku dhufta ixdaa yadaya labadaydi gacmood mid ka mid a bisayfi sayf uu uma kadibna laada uu mxuu ahay iga magangala minii aniga bishajaratin geed iga maganalageed salkiis iga gala weyaan ama derbi wix la oo faqaala u yidhahda kadibna aslamtu lilah ilaahay baan u hogaansamay u yidhaahdo balka warna aqtuluhu nabi alla uma dilaa ya rasuullahyow bacdan qaala markuu yidhi intaas kadib oo aslamtu lilahi markuu yidhi kadib ma dilaya nacam qaal wuxuu dilin gacantaaduna waa xaggay talawagoonta laa taqtul hadilin wayan faqultuxaan idhi ya rasuullahyow qataca ixdaa yaday labadeed gacnood mid ka mid ayuu gooyey ninka uma kadibna qaala wuxuu yidhi dalika aslamtu lilaahi wuxuu yidhi bacdamaa qataca markuu gacanteed goy kadib ayuu yidhi faqala wuxuu yidhi laa taqtul hadilin fain qataltahu haddii aad disha miyaa fainahu isaga bimanzilatika booskaada ayuu muxuua ah joogayaa booskaada ayuu tegi uu joogayaa qabla an taqtulahu intaadan dilin ka hore booska adi aad joogtay ayuu asaga tagaya odu wareegaya wainaka adigana bimanzilatihi booskiisa ayaad tagaysaa qabla an yaquula intuusan dhihin kalimatahu kalimadiisa alatii taasoo qaala uu yidhi muttafaqun calay xadiidkan waciidkiisa ma sahlan waa qof laa ilaaha ila allah ama aslamtu lilahi yidhi isagoo intaasoo soo diri waa noo imaadana xadidka usmaan bin zayd radi taala an arda safka kore ku jira kawarran marka oo ahlu khayra oo salaad dukana in loo qasto arrinta ayada soo khatar mah baabkaas marka baab haliso aad bal muraajaca badan ha la wmacnaa inahu bimanzilatika ay macsuumu dami dhiiggiisa waa xaaraam weyaan maxkuumun waa ilaashayi macsuumka waa macsuum waa dhiig la ilaaliyey maxkuumun waa mid la xukumay biislaamihi qofka inuu islaamiy ayaa la xukumay weyaan wamacnaa anaka bimanzilatihi ay mubaaxa dami adigana dhiiggaada waa bannaanaanaya biqisaas in lagu qisaaso nin muslim aad dishay ilen oo dilaba aad u dishay mxuu ahaa kasa liwaraatii dadkii mxuu dhaxalkiisa lahaa inay ku qisaastaan ayadana booskiisa tegaysa laa anahu isaga ma ahan bimansilatihi booskiisa inuu joogo fi kufri gaalnimada ma ahan weyaan laakiin nin macaasi ku dhacay oo inkaar ku dhacday oo waxaa weye dhiig uu ku soo hoyday inuu yahay weyaan wallahu aclam xadiid saddex boqol iyo saddex sagaashanaad wa can usaamata bnu zaydin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi usaama bacaanaa waxaana bixiyey rasuullah rasulka ale sal alla slam ila alxuraqati qabiilka ama jilibka la yidhaha xuraqa oo min juhaynata qabiilka weyne juhayna la yihahda mxuu ahaa ka dhashay ah, kamid ah ama jilib ka mid ah juhayna ayaa nabiga noo bixiyey fasabaxnaa alqawma dadkiiqoladii aan ku waabarisanay xuraqa niminka dhihi jiraan ku waabarisanay fasabaxna alqowma qoladii ayaan kuwaabarisanay calaa miyaahihim biyahooda weliba meeshii ay ka biyo cabaayaan oo waraabkii ayaan kuwaabarisanay weyaan walaxiqtu waan haleelay ana aniga warajulun nin oo meel ree ansaareed ka mid a ah, rajulan nin ayaan haleelnay minhum ayay ka mid ah ashiinaahu markaan daboolnay oon marka aan kaadka u joogna qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah ayuu ku dhawaaq weyaan fakafa canhu lansaariyu ninki reer ansaareed waa ka istaagay waطacantuhu waan ku duray biruuxii warankaygaan ku duray xataa qataltu ilaa aan ka dila weeyaan laa ilaaha ila falama qadimna almadiinata madiina markaan imaadnay balaqa dalika arrinkaas wuxuu gaaray annabiya nabiga ayuu gaaray sal allah alay slm faqaala lii wuxuu yidhi yaa usaamata usaamow aqataltahu miyaa dishay bacdamaa qaala markuu yidhi kadib laa ilaaha ila allah qultu waxaan idhi yaa rasuul lahyow inamaa uni kaana wuxuu aha ninkaas mutacawidan mid magangala oo mxuu naftiisa badbaadsana unbuu iska ahaye nin islaamnimo u jooda ma ahayn macnaheeda saasay ka dhiganta mutacawidan mid muxuu ahay magangala arintayda magangelya ka ratana ayuu ahaa ee kelimada ee nin iimaan ay ka tahay maahan qaala wuxuu yidhi faqaala nabigana wuxuu yidhi qataltahu ma dishay bacdama qaala laa ilaaha illa allah markuu laa ilaha illa hu yidhi kadib miyaa zaal nabiga kama ka yukariruha inuu soo celceliya alaya dushayda xataa tamanaytu ilaa aan ka tamaniyo oon ka jeclaado annii aniga lam akun inaan ahayn aslamtu mid soo islaamay qabla dalika alyowm maalintaas ka hore oo marka ayada yaa layta maanta maxuu soo islaami weyday ilaa aiga gaarta weyaan muttafaqun caleyh waa dogsantin usama bin zayd xibu rasuulilah wabin xubi rasuulilah sal allah aleh ali wasalam wa fii riwaayatin faqala rasul lah wuxu yuri sal allah slam qaala laa ilaaha ila allah waqataltahu qaala miyuu yidhi laa ilaaha ila allah waqataltahu kadibna miyaa dishay qultu waxaan ya rasul allahyow inama qaalaha wuu yidhi khawfan isagoo ka baqa min asilax hubku ka cabsaday un naftaa qabatay qaala wuxuu yidhi afalaa shaqaqta maxaad u jeexi weydey can qalbi qalbigiisa xataa taclamil aad ka ogaata aqaalaha inuu yidhi saas inuu yidhi am la qalbiga maxaad u jeexi weyde ad u ogaan weyde marka haddii aad u dijisaas qalbiga wax ku jirma adaa ogson famaa zaala kamazuni yukariruha inuu soo celceliya xata tamanaytu ilaan ka tamani ani aniga aslamtu inaan soo islaami yowmaidin maalintaas alxuraqatu bidami alxaa'i walmuhmala wa fatxi raa'i xuraqa la yidhahda batnun waa jilib oo min juhaynata reer juhayna ka mid alqabiila almacruufa waa juhayna waa taqaanaan aljuhaniya gabadhii mxuu aha waad garanaysaan almacruufa ila alaanna hadda aljuhani ayaa la yidhahda madiina ay degan yihiin madiina iyo weliba dhan kale maka u dhexeeya dhankaas ay degan yihiin wayaan juhayna la yidhahda ama juhani saas nisbadooda waa juhani wa qowluhu hadalka u yidhi mxuu ahaa ninka la yidhahda usaama zayd mutacawidan ay muctasiman mid mxuua magangala oo badbaado ka dalba biha iyada min alqatli dilka ugu badbaada laa muctaqidan laa mid ictiqaadsan ma ahanin weeyaan xadiid aad waan jundubin wacan jundub bn cabdilahi waxaa lagu radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi rasulka al sal allah aleh ali waslm bacau wuxuu bixiyey bacثan dad ayuu bixiyey koox ayuu bixiyey ciidan oo min almuslimiinta kamid ilaa ah qowmin qolo oo min almushrikiina gaalada kamid ah uu bixiyey wa annahum ayaga iltaqow way kulmeen fa kaana rajulu nin wuxuu oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah, sha'a hadduu doono an yaqsida inuu u qasto ilaa rajuli oo min almuslimiina muslimiinta ka qasada lahu waa u qasti jiray faqatalahu saasuu leey ninbuu muxuu warkan khatarta ah ninbuu fiirinaya ninkii muxuu is yidhah ninkan waa halisa ayuu qastayaa kadibna waa ka kaga siinaya muminiintiisaa u dilaya u nin alla ninkii muuqda ayuu horay Eh, ka wareemaya weyaan wa ana rajulan nin oo min almuslimiina muslimiinta qasada u qastay aflatahu inuu mxuu gaado gaad gaaditaankiis u qastay inuu gaado oo daga ayaad u qastay weyaan kunaa waxaan nataxadau ku sheekaysta anahu ninka asagoo u qasday usaamat bnu zayd inuu yahay falama rafaca calayhi sayf markuu seeft kor qaaday qaala wuxuu yihi laa ilaaha allah faqatalow kadibna waa dilay fajaءa albashiiru kii bishaaraynaya ayaa u imaaday ila rasul lah sal allah alay waslam fasa'alahu waa weydiiyey wa ahbarahu wuu sheegay arrintii xata ahbarahu wixii dhacay iyo dadkii wixii la dilay iyo culayska dhacay iyo bishaaradii wixii uu sheegay marka falama rafaca calayhi sayf cafan xata ahbarahu ilaa adugu warrama khabara rajuli ninka arrintiisii kayfa sanaca siduu sameeyey ninkii oo dadka uh, rag badan lahay saxaabada ka mid ah kadibna marka seeft kor looga qaaday laa ilaha ilaa aad ka soo gaarad ugu sheega wayaan fataahu nabiga uu yeeray fasalahu weydiiyey faqala wuxuu lima qatalta maxaa u la saaray faqala wuxuu ya rasuullahyow awjaca wuxuu xanuujiyey filmuslimiina muslimiinta ayuu xanuujiyey wa qatala wuxuu dilay fulaanan hebel buu oo taqaana ninka qiimaha badnaa wa fulaanan hebelna waa dilay wa sama ninka wuxuu sheegay lahu nabigu wuxuu sheegay nafaran koox ayaad sheegay ayuu sheegay marka intaasaan u dilay waa ninka wa innii anigana xamaltu calayhi waan ku xambaaray oo mxuu ahaa waan haleelay weyaan waan u tagay anuu mxuu ahaa weliba seefta saa ugu haayo kow falamma ra'a sayf markuu seefta arkay qaala laa ilaha illah buu yidhi faqaala rasullah rsulka wuxuu yidhi sal sl qataltahu kadibna ma dishi qaala nacam haaw qaala wuxuu yidhi fa kayfa tasnac maxaad ku samaynaysaa kayfa tasnac sead yeelaysaa bilaa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ida jaat ywm alqiyaama maalinta qiyama haday laa ilaha illa timaad maxaad ku samaynaysaa fajacala wuxuu gudagalay laa yaziidu inuusan ka ziyaadinayn cala an yaquula inuu yidhahda kayfa tasnacu sead yeelaysaa bilaa ilaha ila allah ida jaat markay timaad ywm alqiyaama maalinta qiyaama rawahu muslim maa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofka muminka ah wuxuu ku sugan yahay waa sicnimo iska cibaadayso iska xaji iska cumraysa iska tuka alla iska bari alla toobakeen yani nicma qur akhriso dikri la imaw yani nicmadaas ku jirtaa dhan walba waa furan fadaagaana kuu furan intaa kuu furan intaa kuu furan yani waxaad ku sugan tahay buxbuuxa iyo nicmo khayr maa lam yusib daman xaraama laakiin markaa qofka mumina qofka muminka dhiig ka xaaraana uu faraha la gala xataa laazim maa inuu yahay muslim keligiis daman xaraaman mucaahadkii wixii lamidka waad garanaysaan daman xaraaman haddii danna xaaraan marbuu gacmaha la garan wuxuu noqonaya qofgarbadooba marka inkaara ku dhacday qofmarka baabka isagaa marka gacan ku dhiigla iyo qalbi ku dhiigla iyo af ku dhiigla iyo fikir ku dhiigla xataa wuu ya xitaa fikir ku dhiigla oo dadaa la laynaya isna markaas ah, ku ficnayda waxa la layna maxay yihiin waa dad marka baabka isaga annaga waxaa la sheegi jiray afku dhiigla iyo gacan ku dhiigla iyo qalbi kudhiigla iyo jeeb kudhiigla oo lacagti ah iyo maxaa kale caawa waxaa lagu dari marka fikir kudhiigla ya xasid kudhiigla le wadaadkaada ma ku jirta marka alcumuum marka baabka isaga ikhwaani waa arrin halis xaqiiqatan kaftan arrin gelin maaha baabka isaga marka waa halis halis weyaan marka aad ha loo baraarugsanaado ha loo fujignaado weyaan xadiid saddex boqol iyo aad waan abdlahi bni cutbata waxaa laga wariyey وan cbdلahi بn cutbة بn mascuudi radi الlahu taعala anhu qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay cumar بn hطaab radi الlahu taعala canهu yaquulu isagoo la dad kaanuu waxay ayn yuuhaduuna ina naasan dad oo aalimiin ah oo mufsidiin ah kaanuu waxaa ayn yuuhaduuna kuw lagu bilwaxyiga lagu qaban jiray raggii munaafiqiinta oo kale waxyiga lagu qaban jiray fii cahdi rasul rsulka al sal allahu aleh ali wasalam waina alwaxya waxygan qad inqatac wuu go'oy wainamaa naahudukum annaga waxaan idinku qabanaynaa alaana hadda waxaan idinku qabanaynaa bima ayaan idinku qabanaynaa dahara noo muuqda lana annaga oo min acmaalikum acmaashiina ka mida faman adhara lanaa khayran qofka khayr noo muujiya ammannahu waan nabadgelinaynaa qofka khayr noo muujiya waan nabadgelinaynaa waqarabnahu waan soo dhowaynaynaa walaysa nooma sugan lanaa annaga min sariirati sirtiisa iyo allaahu alla weyn ayuu xaasibu xisaaba fii sariirtasirtiisa iyo waxyaabaha asaga qarsada allah ku xisaabina weeyaan waman adhara qofka noo muujiya lanaa annaga suu'an xumaan noo muujiya lam na minhu ma aamingelinayno walam nusadiqhu mana mxuu ahay rumaynayno wain qaala ha yidhaahdo ina sariiratahu sirtiisa iyo waxyaabaha u qarsoon xasanatun wax wanaagsan weeyaan marka qofka annaga naxnu naxkum adawaahir wallahu yatawala asaraa'ir hada wallah aclam wsal allah wslm cala cabdi